meesha dheere dhulkayaga nagaw dhimanayne waaqalaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacaano wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galab wanaagsan oo si toos idinkaga imaanaya idaacadda kulmiya

wanaagsan saaxiibayaal galabta waa khamiis mududu barnaamijka galab wanaagsan hawada ku jiran waxaad ku dhagaysan doontaan heesihii hore kuwii dhexe iyo weliba kuwii dambe sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah sheekadeenii xiisaha badneed ee xurmadaran iyo xariir dumar galabta barnaamijka waxaa nala socodsiinaya ifraax axmed xuseen iyo anigoo nuul dhanka farsamada waxaa ka qaabeynaya cabdirasaaq salaad isaaq mar kale iyo barnaamijka galab wanaagsan soo dhawaada saaxiibayaal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 waan dhownahay anoo afka dhegeystayaasha ku hadlaayan waxaa ku leenaha waa dhownahay galab wanaagsan ayaan mar kale saaxiibada hawada ka leenahay cabdiseeqoo galabta farsamada ku jira waxaanu leenahay galab wanaagsan galab wanaagsanaa leenahay faraaxee mhm. alaa barnaamijka kaalmaha suugaanta gudaha furanaa intaan gudaha loo gelin ka hor mhm. bal galabta suugaanta maanaha daah fura mase adiga maya luuli anaanoo daah furaya waxaa noo soo qabanayaa mhm. hees uu ku luuqeeyo cawaalo aadan oo la yiraahdo xabiibi xabiibi waayahay dhegeysi wacan warka wada xariirey yidi waayo lamey ka xulan hablahay idi waayolame yeyeeyeye xabiibi ku xardhan laabtayda hayaati ku nool xiskaygae isweeri xaashee igama addayin yinamanti inaad xanuun martaa adoo i xasiliyayo i xanaaneeya i xaq dhowroonka

wada xariirey yidiwaayo lame xabiibi ku xaqan laabtayda xayaati ku nool xiskaygaye eh. isfiiri xashe igama cadaynin ilamanti inaad xanuun uu ku luuqeynayaa cawaalo aadan waa tahay barnaamijkeena galab wanaagsan ee daafur ahayd lule haahey bal waayaha markaaga kusii soconina weli kaalmihii sugaanta ayaan sii dhex muquuranayna ifraaxe saaxiibada markaa waxaa usoo qabanayaa hees la yiraahdo waxba laygama jari karo waxba layga jarimaa waayahay ugbaad aragsanaa ku luuqeyso heeskaani aynu soo dhegeysano jari jari jari maayo jari jari jari maayo jari maayo iyagu baad waa tahay lule waxba ka dhacay dooqaaye mm, barnaamijkiina galab wanaagsan qeybihiisii hore ayaan isla mareynaaluule marba haddaa adig heesihii dambe aade ana aan ku daafuray heesihii dambe hadda dhegeystayaashu waxay leeyihin cadaalad maa la la sameeyo bal markaana waxaa noo soo qabanayaa hees ay ku wada luuqeeyaan maxamed saleemaan tubaac iyo xaliimo khaliif magool allah u naxariistee heestan waxaa la yiraahdaa neerus neerus neerusku waa haynoo dhamaystiraan

waan odhan siqu midar waxaan ku geli jiray nolosheeda awgeed qalbigeedu noogiyo nafabadaayed qadar waxaan geli jiray noloshaada awgeed qalbigeedu noogiyo naqabaday allahayow nasiibki nasiibka nasiibtay maqnaaci doona allahayow نفسك نسيت مصنع حدونا عشقون عودا مقنع صندونا عشقون عودا مقنع صندونا iga daani taaqada haye aada iyo aad xaliima khaliif magool iyo weliba maxamed salebaan tubeec labadaba naxariistii janno allaha ka waraabiyo aad iyo aada weliba heesta miraheeda cajiib ay ahaan mm, heeskii niruus mhm. ayuu heeskaasi ahaa barnaamijkeena galab wanaagsanna ayuu qeyb ka ahaa weliba anagu isla mareyna qaybihii dhexe barnaamijkeena mhm. galab wanaagsan hay faaxe mhm. xiligan oo kale waa xilligay saaxiibada dhegeysan jireen sheekadeenii xiisaha badneed ee xurmad daran iyo xariir dumar balse doono mhm. qadar yaro adeega bulshada dib ayaan isuga soo laaban doonaa saaxiibayaal dhegaystayaal qaybta saddex-iyo tobnaad ee sheekada xurmadaran iyo xariir dumar waa fikraddii xayir cali rooble ee dhegaysi habboon fariinta ma furinbu maalinka dambe i weydiiye way dilayda umaleynaa ani marka markaa umaado way u qabsaday fariinteeda an waxaan olaalo fariintaada ma arkan ustaado maalinka xataa wuxuu ii daayay ii sheegin laakiin waa ka dareemeen danna ma ka lihi macalinkaas eh, haddaasle haddaa aad isku waawaashid maadada ma kuridaa isbacda ku xiranta laakiin aniga waa aniga uu idhahayaa gabadha saas jecel mu nabadgeliyo ani muxuu ismacdila mid kale wiilo wiilalayaabo yaa cidaana ah. muslim haddaa taa gurigan isku keena ninkaas ma iskuulkaanba dhib ku qabaa argeys ma guriga u keena marabi seeyeelwaxaa xiriir leeya malahan macalinkaas waxa kacabsana suuq xirin igu sameeymaya aslan may hadda haddee afkan isku amaan macalinka waxuu ku ogolaya shibiska dhacde bara wax ii sheegay iyo waxaas dhan shibiska dhex hadda markuu kula hadlo macalinka mau qosli karto ii ma dhii karto mii qabanaysa laakiin waa iska keenaa sababe ninkaas markaa arko macalin dhan waaye xiso sida maadadiis xitaa hadda maayadan miigu socoto sabab dheh wicitaanka tira hadda sas may leedahay ah. haye waa kaa qaate maoga miya midka hadda waxaa idhahdee sumay iska daa iskuulka dhina laga ogaye laba carablaynta xataa walaalo maya ani macalinkana ceebeeyo ceeb ka dhig macalinkaasmacallinka naftiga horta isxamu waayey ogtahay mugta xarasha haya eh. haddana waxaadi hal mar oo wixiisi kaa cedileemo xarash wuu kugu faanooyaay adi faankaas aan ka daba tagnaa rabnaa beentiisa oo qarxino aqrika imtixaanka marka ka baxno filmkiisa waa gubayna haa saxabarta laba bilood la iirimin laba bilood la isku dhan karimin waxa isku waalwaalama lahan saaxiib marka saasaan u balanayno hayadhe haye haye haye waa mahadsantaa waa isoo waceynaa nambarkaagana waa safgarasana haddaa soo wiceysataa dhib maana ku soo wacda kadib xiriirkeena joogto noqonaa adina iga jir waxaan hadda qari ay dhahday adii afkaaga laga maqlo dhagayga xataa maqli maayo haye dhagahayga maqli maayo ku walma hadii lasaxanta xataa waa laismaqlaya laakiin ninkaa nambarkiis ii seefgaree saabir iigu qoran saabir fasalka amaan ku qortaa mise abihiisa raacsiiya fasalka araacsiinanoo saabir kaleetaa baran karaa mugdoosa u aqoonsado xakaaga sii daran hadduu shawici waa xitaa anaa waxaayno tiradaa lagu badinaa ma fahamte ustaad xasankan imtixaankaa lagu dhaafaa kii daraad maaragta issoo arkeen oo iskusoo dhiceen ku dar naa kun koowi saayaa lahno kooway kala baxdaa kowgayga alaa gaarsiinta ka horeysa laakiin waa shafa waa shafa waxaa arki karo waa la dhexqaada hanqule noo masaarta hatakin tilmaamay idhagan soohe jiiradun tan hawa ku biri maasa ah. hortahan hesedan daraarta geedgaabaneega galanta biteed haqobada galanta biteed yala biri maasa madada midigaya beranta midigaya fiiride eh, iritu koowaay elbaabka koowaay mee elbaabka lamay ya kub kub kub siyaasa bes hooble koofur lanki koofuroba ama saabiru ama saalahu ama saabiriingu war usban kunidhiniyo maxaad noo caaysaa bismillaahi araxmaani araxiim bismillaahi dadaalkii ka yacaaytan dhalay maay mayaad leedahay sumiye idiyo hofada miya erneada macayba adee ku dhashaba miya caydala teegta ahay ardad malaha gabalkunwaryaaniyoadeer maanta dagaalbaad iga doonaysaaye nin weynna waatay ciradana waa kugu taallaa marka hadda adeer caydan adcaysayga daadeer widaawan aadam kooyir badani dagaal hobole koyton shanfaraada ki yeelan shanfarnyaada yeelaniad lankole lamba marlay gebede anigu irbad ma sito ya anigu irbad ma sito aniba mindima wedada arulitay waati lankunskureewaa faday yaa adeer waan kuu raal raallah adeer seen mahas waxaan ku wada hadlaynaaba nisba afkaranba meyna maxaankuadiinanaki galdamey lanfeerkii kudaada araga doonteen hortaan dareer maanadi feeraysaa madi feeri kartaa feere waa ka eri saddex feeroodinan kaa jimin doono adigoo feerfeer baad ka hadlaysaa warlaya horta walaaneedan isdagaalnooba gabalkan miyaalan landho dhunsuno baade e wahayti sumayi i warsati oo saalah la dhalati hakaari oo saabirin la dhalati oo aawsho dibada jiro guruhu waa la beri maasa jiiradu wagaadaas galanta biteeda la beri galanta midgeed iritahka bahaasa kawkawsi sadiidoo lanjokojo koofureba kaari markaasa badaha baan ficleeya madaxaada baacad madaxaada bacsade madaga kiday mayka tusi adii baa landhunsuhay adii baan walka tusuhaya madaga kiday mayka tusiyaada waxaan adii gashee badahan iyo caydan ad caayso aderga markaa qabato nin weynna waata horta adaadu ka helaysaa waxaad aniga iga doonaysee toban ninoo waxaan ku idhi indhaha kaala soo bixi doonaad arki doontaa eh? adin reedkaa ku koobi doonan labaatan qofood oo luta kiilaaba doona maana lugta laabanaya lutale kiilaaba reedkaalugtaydadeer nabadgelyo nabadgelyo luta furun luta furun unif walba gujugujuyone gajagajanin lukoy wan lan dhunsun lambaadiyaysno waana sidan il kan haada hormaadagna reedka waka helaas waryaa warniyo ninkan halkuu joogi jiray anigu waama la yaabanaybe maniyo ma soodaanta la sheegayaaba anugu nistoodana wax weydiinaya kana da meeloo fadhiyo waryaa saaca maxaa u soo jeedaa waa fiicana abuu maxaa xilligan maxaa usoo jeeda saacan waa jiifin jirte dhaqsidaa seexan jirta shaqadaas wuxuu u dheelmanaysaa haa caawa intaan kusoo gaaray waxaa waaye seminaaray waxbaan leeyahay marka ribooda leega sugaayay riboodkana maalinkii ma diyaarin kara marka caawa iska diyaarinaya saasaan ii fudud okay ma fiicnido waa fiican adee maxaa saacaan kusoo jeeday guriga dhan waa laga jiifa isdhahay banaanka usoo baxano biyaa soo doonto oona qabtay marka guriga waa ku naqanaya hadda adoo soo jeeda arkay marka xasra walaalka xanuunsinahay haa may may intaan brograamku diyaarsanayay oo riboodka haddana waa dhameeyey waxaa waaye horta kaalay bal waxaan ku weydiinaya abo maxay weydiinaya waxbarashadii iyo ka waran howlihii aa wadatay ani waxbarashadeen beel waa abo beri waxaa leenaan imtixaan eh, meel fiican unu marayaa aye waxawaaye waxaa loo baahan yahay inaa laba laabtid dadaalkaaga eh, aniga waxaan fiirsanaya adiga iyo saabir adiga mustaqbalkaaga inaad xoojisaan rabaa ninkaas waxaa waaye qalqaloociisa iyo wuxuu sameyna waa arki karaa mhm. adigana waxaa lagaa rabaa inaad adiga is ilaaliso oo waxbarashada ku dadaashaa lagaa rabaa abuu aan taas bismillah wax u barto waxaawaa dartiina wax u bartaa la ani maanta heer ma wagaarin ani ani gabar oo wiil ka fiican ma arki jirno saas camal inaa naqdaa sababtoo ah inaa adiga garabka kaa istaagaa rabaa booska oo maxaa lahay walaaltinimadnaa kasoo baxaa rabaa wax walbo maanta aad qabanaysa inaa kula qabtaa rabaa waayahay is ilaalaysa ilaal ciyaalka xaafadda iska dhib badan yihiin jaceyl iyo balaayo haddaa geshid waxaa xuma baran kartid may abu ani jaceyl iyo maxaa lahaa sheeko iyo shukaansi maxaa lahaa waxaas dhan ani migu ogid dhawaan ah, waa kugu kalsoonahay waa kugu kalsoonahay hal gabar bisaa saaxiib lahaa oo dariska oo saabriin la dhahaayo saabriin miya way dedegantaa laakiin Ah, saabriin saabriin waa laga yaaba in arkaa laga yaabaanin badana saasay tahana wallaahi midma aada aado soo dhaweyso xaafadda isla imaad wax iska akhrista mar walba waxaa waaye iskaashada maya way fiicantaha haye abo haye gabadha gawar fiican waaye iyadaana hadda kaley xaafad saaxiibkanahne haye haye aba haye iska seexana waan seexana insha allah haye haye habeen wanaagsan intaa haynoo joogto qaybta saddexiyo tobanaad ee sheekada xurmadaran iyo xariir dumar inta aynu ku kulmi doonno qaybaha kale ee sheekada nabadgelyo tahay dhegeystayaal haddii aan halkaas uga soo noqono sheekadeenii xurmo iyo xariir dumar oo noo mareysa qeybo xiisa leh markana dhanka kaalmaha sugaanta ayaan dib u mm. jaleecaynaa waxayna soo qabanayaa hees uu ku loqeeyo cabdifataax albakri heestan waxaa la yidhaahdaa sidan hanka kugu xubbigu farxataama iyo atixgelin baa lagu dhisaa inuu tuhun dhaawacyo daashuushka laga jira xubbigu farxataama iyo baa lagu dhisaa inuu tuhun dhaawacyo daashuushka laga jiray hadday labataa kulayn kadhow xiitasiyo xumaan ku tallaabi karaa kalsoonidu way tagtaay hadday labataa kulayn ka dhowri wixii tasiyo xumaan ku tallaabi karaa kalsoonidu way tagtaay sidaan hanka kugu tolay afkaygu ma tabin kare jacayl taariikhdan garaa awadnaha daawo ka fahan asidan hanka kugu tolay afkaygu ma tabin kare jacayl taariikhda galaa الآفاق يوم

qoray afkeygu ma tibi karee jacayl taariikhda gala wadnaha taawoo ka fahan waa tahay barnaamijkeenigala wanaagsan <laughs> ayqaybadiftaax halbagri ayaan heeskaasi ku luuqeynayay bal waa tahay lule wuxuu yiri mogtahay mhm. wadnaha taawoo ka fahan mhm. wadnaha haddii la taabto ma la ogaan karaa qofka jecelkiisa heer ku gaarsiisan yahay aslee la weydiina <laughs> amas garaac maayo wadnaha lule sas miya waa macquul dadka waxay dhahaan mhm qofaa jeceshaha markaa la kulanto mhm. ood aragto mhm. wadnaha aad buu garaacmaa <laughs> markaa daaluwo laakiin wadnaha igaraac maani soo maaha mhm. taas waa gooni <laughs> markaa daasho wadna garaac jira taasna waa mid kaloo gooniya laakiin qofkaa jeceshaha markaa la kulanto aada buu wadnaha u shaqeeyaa lagu garaacmaa marka wadnaha taabo kafahantaas waxbaa ka jira waa tahay luula idin sheegtay mm, waaya bal markaan dhankii kaalmaha sugaanta mar kaloo laala eh, maaragta u laabaneynaa fraaxey mhm. markaan waxaa inoo soo qabanayaa mid kamid a ah heesihii dhexe waxaa ku luuqeeya lafoole heeskan waxaa la yiraahdaa ruun jirkalaxaadka intiisa kale addimaadii celinaayaadka intiisa kale addimaadii celinaya inaad uxusahay u beerkii wanaha adaa masalaha dhigto keligaa kugu aaminin codkaale looma ogola jacaylkiina waaya arag astaantiina lagu xusaay ubuxda beerkii wadnaha adaa masalah digto keligaa kugu aamine cod kale looma ogol samirka ila martin samirka ila qaybsatay afaadi dibka ila martin samirka ila qaybsatay amaanada dhuntay ballanta ila ofisay amaanada dhuntay ballanta ila ofisay abaalkaadiga mudnay weligay qalbigaad ku abuuratee ogo runey ogo ku jeclahay ogo ragkase ogo ku jeclahay ila maarteeyo samirka ila qaybsatahay afaadi dhibka ila maarteeyo samirka ila qaybsatahay ammaanada dhurtaayo ballanta ila ofisahay ammaanada dhurtaayo ballanta ila ofisahay abaalkaadiga amnay weligay ma iloobayo

bakale looma ogola e bakale looma ogola e ijaabadan ka aflaxay ilayski nuur dhalaxshay ijaabadan ka aflaxay ilayski nuur dhalaxshay xubnaha jirka ururiyo waxaad ku aroortayo iridkaasan badbaada dirto codkaale looma ogolaa afaadi dibta ila maartay samirka ila qaybsataan afaadi dibka ila marteen samirka ila qaybsataan maanaba doorkaaye ballanta ila ofiikaay maanaba doorkaaye ballanta ila ofiikaay abaalkaadiga munay weligay qalbigaad ku abuuranteed ogo ragkasey ogo adaanibka ku jeclaha ila marteen samirka ila qaybsatay afaadi dhibka ila marteen samirka ila qaybsatay ammaanada dhurtay ballanta ila ofisay ammaanada dhurtay ballanta ila ofisay abaalkaadiga munay weligay ma iloobayo qalbigaad ku waa tahay saaxiibayaal halkaasi haddii aan uga imaadno lafole fole yeeskiisii mhm. barnaamijka nagla wanaagsan qaybiga ka ahede baluuley gabagabada ayaan kusii siqeynaaye mhm. kaalmaha sugaanta haddaan kusii socono waxaa noo soo qabanayaa hees uu ku luuqeeyo cabdicasiis iskalaaji mhm. marka ruux kugu dheeri araggaaga ka dhuunto ama kaadisu dhiibtay hadalkaaga ka dhaarto subukaan dhakhtarkiisu ku dheldheelaya maaha marka ruux kugu dheeri araggaaga ka dhuunto ama kaadisu dhiibtay hadalkaaga ka dhaarto sokokaan dhakhtarkiisu ku dhaldheelaya maaha ka dhaqaaqa maawoodo ku dhowowna ma dhaanto wajikaar ku dhowoowe eh, nafnafteedu dhibayso dhanashow uma roona ka dhaqaaqa maawoodo ku dhowo madaanto waji kaar ku dhowowe nafnafteedu dhibayso dhanashow uma roona meelsokaala dhayaaye dhamacuurka gubaysa dibiroo ma bogsiiso ama show dhacanka fog dhaxantaada ma biiso imelso kaala dhayaaye damacuurka gudaysa dhibirooma e bogsiiso ama show dhacanka koob dhaxantaada ma biiso dhaatay dad ku dhaafsani waaye islahaa dhaqa oo dhis dhabna kuugu dadaalay dhinaca wax ka eegay adiga wax ka dheehan inkastoo kugu dhaatay dad ku dhaafsani waaye islahaa dhaqa oo dhis dhabna kuugu dadaalay dhinaca wax ka heegay adigan wax ka dheehan marna kuuma dhacayo dambalkaygu ilayno dhagba kuuma dalooshe dhagax ruuxda jeclaatay ha dhammaysata ciilka marna kuuma dhacayo

naalso kaaladhayaaye dhamacuurka gubaysa dhibirooma bogsiiso amashow dhacanka foog dhaxantaada ma biiso soo bukaan dhakhtarkiisa ku dholdheelaya maaha mhm bal ka waran dhakhtarkaad u doonat inuu ku daaweeya haduu kugu dheeldheelo hadduu ugu dheeldheelo soo maaha mm-hmm. fiirbabaraaxsanwaa bukaanaad tahay fiir fiir tawarma <laughs> sariiryaal inaad taha kuu daran bukaan socdadaa tahay waxaa tahay mm-hmm. isaga wuxuu la jeedaa yacni qofkaadjeceshahay dhib qabtiin mm-hmm. oo maarata kugu dheeldheelay faraaxaya gabagabadii barnaamijkeena galab wanaagsan ayaa isla soo gaarnay aada iyo aad dhammaan dhegeystayaashana dhegeysanay waa u mahad celineynaa luuley mhm. waxaan kaloo mahad celineynaa farsamaqaanka inuu inoo farsameynaya saaxiibada waxaan ku macsalaameynayaa hees uu ku luuqeeyo suldaan seeraar heeskan waxaa la yihahdaa mhm. two seven five ama labo todoba shan oo laga wado <laughs> isagaa inoo sheegi doona waa tahay intan intaan dib u kulmi doono waxaan uga tegeynaa sidaas iyo nooli quanti Obbanne kabbanne gabadha gaari dumariyo waa gobdhalado waana geenyada guusha noloshaba aan ku garo waan guddoonsado waan garwaaqsade ka banne u banne gabadha gaari dumariyo waa gobdhalado waana geenyada guusha noloshaba aan ku garo waan guddoonsado waan garwaaqsade ka banne u banne gabadha

galladee biyo go'aankeenni waynu gaarno godlay caashiqi guuri farxadlaan googool dhigano aan ku gamano gaarnaysaarab galladee biyo go'aankeenni waynu gaarno godlay caashiqi guuri farxadlaan googool dhigano aan ku gamano gaarnaysaarab hoobay hoobay hoobay hoobay hoobay hoobay hoobay hoobay kabbaanna gabadha habla gebigood waa ka gaaro goobad hooyiya aabba geesiya baagardaadsho runti gabadhan waannu gola tege ka banne u banna gabadha habla gebigood waa ka gaaro goobad hooyiya aabba geesiya baagardaadsho runti gabadhan waannu gola tege ka banne u banna gabadha waa guduud iyo cadced galabay sawgabaadkan gufax roob aan ka galay iyo iima noqon guri iyo gogol dulan galladee biyo go'aankeenni waynu gaarno godlay caashiqi guuri farxadlah googool dhigano aan ku gamano gaarnaysaarab galladee biyo go'aankeenni waynu gaarno godlay caashiqi guuri farxadlah googool dhigano aan ku gamano gaarnaysaarab hoobay hoobay hoobay hoobay hoobay hoobay hoobay hoobay hoobay hoobay